bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin wslama tasliima kaiira ama bacd cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa oon joognay suuraة اlmuطafifiin suuraddu waa lix iyo soddon aayadood waa la ysku qabtay inay maka ku soo degtay iyo madiina inay ku soo degtay culimmadu waxay u badan yihiin suuradda inteeda badanna laga dheegan karaa inay suuraddu makiya tahay kana hadlayso wixii suwarka makiga ay ka hadlayeen qowl labada waxaa jira in suuraddu ay madiine ku soo degtay culimmadaa horta waa maka tiri qaarkood waxay yidhaahdeen waa suuraddii u dambeysay ee maka ku soo degta culimmada qaar waxay yidhaahdeen sida ibnu cabbaas iyo dad lamida laga wariyey waa suuraddii u horraysay ee madiine ku soo degta iyadoo la eegaya qaybta ugu horraysa weylun lilmutafifiin iyo aayaadka hore inay ka hadlayaan dad beeraley ahaa suuqley ahaa wax miisi jiray waxna miisaami jiray laakiin si aan ficnayn u dhaqmi jiray oo waxisdaba maris ku samayn jiray marka waxay leeyihiin reer madiina ugu daraa dadkoo beeraleyna ahaa taasay ku soo degtay markii u horreysee nabigu tegayba sala allahu aleyh alih wasalam in aharkaas ibnu cabaas sugan yahay iyo in kale dib baan ka ka sheegi doonaa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen may qaybna markay ku soo degtay qaybna madiina ay ku soo degtay oo qaybtan horena madiina ay ku soo degtay qaybaha kalena xilligii maka nabigu uu joogay bay ku soo degtay sala allahu calayh waalihi wasalam culimmada madiina ay ku soo degta leh qaar waxaa jira leh nabigu markuu maka ka baxay intuusan madiine gaarin ayay dhexda ku soo degtay wuxuuna ahaar lahaye ugu dhow oo xaaharka ibnu cabaas laga warinayo radia allahu canhu ardaahu sanadkiisa dacfi ku jira saan tilmaami doono suurat alcankabuud baa ka horeysay sida loo badan yahay wa suurat alcankabuud waxaa ku xigtay suuratu almutafifiin waa makiya marka la yidhaahdo suwarka makiga inay ugu dambeysay qaar waxay ku dareen cankabuud bay ka dambeysay baqarana way ka horeysay dabcan baqara suuradaha madiine ku soo degay weliba qaarkeed kuwii ugu horreeyey kamid ahayd saa darteed baqarana way ka horreysaa oo waxaa ka horreysa mutafifiin cankabuudna mutafifiin baa ka dambaysa halka waxaa ka garan kartaa marka warka laysku soo ururiyo haddii la yidhahdo waa makiyana suwarkii maka ugu dambeeyey bay ka mid ahayd haddii la yidhahdo waa madaniyana suwarkii madaniga ugu horreeyey ka mid ahayd marka waktigeedu ma kala dheera ama suwarkii maka ugu dambeeyey weeye ama kuwii madiine ugu horreeyey weeye labadabana way ka hadlaysa axkaamtii madaniga ahayd ee faahfaahsanayd iyo inteeda badanoo iimaan bacsiga iyo qiyaamada in la rumeeyo iyo wixii ka dhalanayay rumayn iyo rumayn la-aan way ka hadlaysaa fadli gaara ah ay leedahay oo suwarka qur-aanka ay ka mid tahay aan ahayn oo akhriskeeda fadli gaara oo laga helayo ka guud ee qur-aanka maahane oo sugan ma jiro alxadiid baa lagu wariyaa oo laleeyahay qofkii suuradda aqriyaa ilaahay maalinta qiyaamada wuxuu ka waraabinayaa min alraxiiqi almakhtuum xadiidkaasi maa sixinoo ma sugna waana kutubu fadaa'il alqur-aan waa ku qoran yahay sida fadaa'il qur'aan lilmustakfiri sanadkiisana rag dhowroon la aqoon iyo nin la yidhahdo xasan ibn abi jacfar oon waxba laga qorin iyo nin daciif oo cali ibni zayd ibni judcaan la yidhaahdo iyo inqiaac cali iyo ubay ibni kacab ou ka warinaya aanu soo gaarin intaa marka la isku daro sanadkiisu waxaa la dhihi karaa dulumaatun bacduha fowqa bacdin waay sanad mudlima weeye marka waxaa lagu salayn karaa ma ajir iyo hawaabay leedahay oo gaar u suganna ma jiro suuradda magaceeda jamhuurta u yaqaanaan waa almutafifiin saasaa kutubta masaaxiifta ah iyo tafaasiirta badankood ku yaalla in weylun lagu daro oo suuradda suuratu weylun lilmutafifiin la yidhaahdana aahaarta iyo kutubu tafsiirka qaarkood waa ku soo aroortay imaam albukhaari iyo tirmidina kutubtooda saxiix albukhaari iyo sunan tirmidi qaybta tafsiirka markay ka hadlayaan tarjamaday ciwaanka ay u sameeyeen tafsiiru suurati weylin lilmutafifiin ayay ku magacaabeen aimada qaarkood suuraturaxiiq bay u yaqaanaan meelaha qaarkood ninka ashmuuni la yidhaahda kitaabkiisa manaaru lhudaa isagu wuxuu leeyahay suuratu raxiiq min raxiiqin makhtuumin taasuu ka qaadanayaa qaarna suuratu tafiif bay u yaqaanaanoo mutafifiintiiyo lafdigii masdarka loo guuriyey culammaa ku magacowday waxaana soo guurinaya calmudiin isakhaawi fii jamaali اlquraa iyo rag kaloo lamidaba waa soo guurinayaan sida kirmaani fii sharxi اlbukhaari iyagoo ka mida magacyadaana waad arkaysaa meelaha qaarkood laakiin magaca loogu badan yahay waa suuratu اlmutafifiin masaaxifta iyo agarka kutubu tafaasiirna loo yaqaanay u qoran sababka suuradda ay ku soo degtay waa aharkii aan soo sheegnay ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ahlulmadiina waxay ahaan jireen dadka wax miisaame ee wax miisa kuwa ugu qaab daran ee u dhaqan xun bay ahaan jireen markii nabigu madiine tegey baa ilaahay soo dejiyey weylun lilmutafifiin way wanaajiyeen oo way iska saxeen khaladkii markaasuu leeyahay ilaa iyo haddana xilligiisaas axsanunnaasi kaylan buu leeyahy dad wax miisa dadka ugu aaminsan ee ugu wanaagsan reer madiine waaye aayaadkan markay soo degeen iyo dhaqangelinteedii baana ka saxday xadiidkaasi ibnu maajah iyo aymo kale way soo saareen culimmada qaar tasiixiyey iyo qaar taxsiiniyaba way leeyihiin laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jira ah liannahu jamiici turuqihi intaan harkay een fiirfiiriyeen kor istaagay waxay leeyihiin waa min ariiq caliy bn اlxusein bni waaqid can abiihi can akrimata can ibni cabaas caliy bn اlxuseinna waa rijaasha sunanka cinda jamhuuri ahli اlxadiidi waa daciif cinda jamhuuri ahli اlxadiid daciif weeye si guud ahaaneed si gaar ahaaneed riwaayatuhu can abiihi imaamu axmed fi lcilal iyo keyrkiisa cilal macrifat arijaal si gaara ah waxay uga hadlayaan riwaayaadka aabihii uu ka wariyo isagoo si guud daciif u ahaa baa riwaayaadka aabihii waxa uu ka wariyana si gaara ah loo sii duraa tanna isagaa wariyey aabbihii buuna ka wariyey qulmada qaarkeedna hadday uun asbaabu nusuul iyo fadaa'il tahay aan iska taxsiininno ay yidhaahdaan marka dacfi baa ku jira saas darteed a'immadu suuradu waa maki culimmada lehee jamhuurtii aharkan intay daciifiyaan bay ka gudbayaan ama qaarkood waxay ku leeyihiin waan tabarucaynaa inaan ta'wiilinno macno kale ku fasirno suuraddu guud ahaan waxay ka hadlayso waa aakhara rumaynteeda iyo ciddii rumaysa abaalka ilaahay ka helayso iyo ciddii rumayn weyda ciqaabkay mudanayso waxaa soo labayn kara kuna lamaan tahay weli aakhare rumaynteedu waa qaybta hore aayaadka ah oo ah suuqa marka wax la kala gadanayo inay u baahan tahay ammaano iyo xuquuqda dadkaad wax isweydaarsanaysaan in ammaano iyo cadaalad lagu dhaqmo oon dadka wax la khiyaamin la isdaba marinin sad bursi aan dadka lagu samayn suuqa iyo ganacsiga iyo dhaqaalahana aan kalsoonida iyo ammaanada la luminin oo suuqu aanu noqonin meel musuq maasuq iyo wax isdabamarisa taasoo mujtamaca u keenaysa fasaad iyo burbur iyo dhib badan saynu aayaadka ku arki doonno haddii laba loo kala qaadana labadaa mawduuc bay ka hadlaysaa kan laakiin suuqa iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga marka laga hadlayo lafteeda waxaa lagu lamaanaynayaa taasi inay tahay dhaqan dad aan qiyaamo iyo aakhira rumaysnayn saa darteed aakhirka waxay ku soo laaban iimaan bilyowmi alaakhir saamaynta uu ku leeyahay qofka camalkiisa iyo dhaqankiisu inay tahay midna inuu xuduud la-aan iyo wax isdabamar isku dhaqmo laakiin qofka rumaysan aan loo aynan ahayn inuu sidaas oo kale u dhaqmo weylun lilmutafifiin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin lixda aayadood ee u horeysa ay isku mowduucii waxay ka hadlayaan dhaqaala weylun halaag ama cadaab adag yaa lilmutafifiina kuwa wax wax kala sira wax kala dhima cadaab adag baa u sugnaaday oy leeyihiin siday wax u nuqsaaminayaanbaa la sii faahfaahiyo alladiina kuwii weeye idagtaaluu hadday wax ka miisanayaan dadku oo iyagu wax qaadanayaan cala annaasi dadkii yastawfuuna xaqooda dhammaystirta oo weelkooda buuxsada waidaa kaaluuhum dadka hadday wax u miisayaan aw wasanuuhum ama ay u miisaamayaan yukhsiruuna wax ka dhimaya wax ka xadaya wax ka goosanaya alaa yadunnu miyaynan filaynin kuwaasi ulaa'ika kuwaasi annahum ayagu mabcuuhuuna kuwa lasoo saaraya inay yihiinoo aakhare lasoo noolayn doono liyowmin maalinna loo soo saari doono cadiimin weyn yowma maalin ah yaquumu nnaasu dadka ay u istaagi doonaan lirabbi alcaalamiina caalamka rabbigii lahaa miyaanay ogeyn maalintaa in xisaabtan jiro xuquuqdiina la yskula xisaabtami doono qof walbana wixii uu xaday isdaba mariyey dadka ka daadsaday wax ka nuqsaamiye xaqoodii goosta ee qaatay maalintaa qiyaamada ee maalinka weyna rabbina la hortaagan yahay in lagala xisaabtami doono xuquuqdii intaa qaatayna uu gudi doono miyaan ogeyn oo xoolo dirham iyo diinaar la kala qaadan maayee haddiiba uu xasanaad lahaana xasanaadkiisii loo qaadanayo hadduuna xasanaad lahaynna culayska naarta ku sii cuslaynaya ee ku fogaynaya ay ka mid noqon doonaan miyuunan ogeyn ilaahi subxana wa tacaala aayaadkan wuxuu kaga hadlay hadday xataa maki yihiin aayaad badan oo la macno oo makiyaa jira waxaa lagaga hadlayaa shareicada islaamku laba labadaba way ka hadashaa xaqullaahi addoommada uu ku leeyahayoo in la rumeeyooo la caabudooo la adeecana way ka hadashaa xaqu naasna way ka hadashaa sida xaqullaahi haddii lagu xadgudbo dembi weyn iyo cadaab loo mudanayo yaa xaqu naas haddii lagu xadgudbana dembi weyn iyo cadaab loo mudanayaa haddiiba cadaabkaa weyn lagu mudanayo xaqii aadamaha ood ku xadgudubtayna waxaa ka sii cadaab weynaan doona xaqii rabbi ood ku xadgudubtay isagana waa ka sii darraan doonaa waxaa kaloo aayaduhu tilmaamayaan sida loogu baahan yahay dadku inay ilaaliyaan dadka dhiiggooda meelo kale looga hadlay baa dadka xoolahooduna xaaraan ay u yihiin in lagu xadgudbo haddaad qur-aanka akhrido ambiyadu ilaahay soo diri jiray mar walboo nabi la soo diro markii asaas ahaan xaqa rabbi iyo towxiidka dadka loo sheego waxa ugu badanee xuquuqda aadamaha meel looga dhaco ee dhaqan xumada ah baa ku lamaanaan jirtay nabi shucayb qisadiisa meel kastood ku aragto ilaahay cibaadadiisa markuu ugu yeedha kadib waxuu ka hadli jiray ganacsato dhaqankii wanaagsanaana ka lumay oo dhiig miirataa buu la hadlayay haddii dadku xaqii ilaahay ay ilaalin waayaan intii suuqaya dhaqaalaha joogtayna dhiig miirata noqdaan wax kastooy xoola haystaanna damaco intuu ka tambadiyo dadka waxooda inay boobaan oo isdaba mariyaan uun doonaya oo diin la-aan iyo damiir xumadaa si ay dhalato risaalada iyo waxyiga ilaahay soo dejiyaayey sawirkii iyo fikirkii iyo caqiidadiina way saxdaa xaqigii rabbi uu ku lahaana dadka kow isagay ugu yeertaa dhaqankii xumaaya ee dadka lala macaamilayay iyo dhiigmiiratanimadana way ka hadashaa ilaahi subxaana wa tacaala fii suurati huud markii lala hadlayey qowmu shucayb qisadiisi laga sheekeynayay ilaahay waa ka yihi wailaa madyana akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru shucaybta qowmkiisii buu la hadlo wuxuu yidhi alla ka caabuda alla kaloo xaqa ma lihidin wuxuu ku xijisiiyey walaa tanqusu اlmikyaala wاlmiisaan inii araakum bkhayri wainii akhaafu calaykum cadaaba yowmi muxiiط miisaanka wax wax lagu miisaamo iyo wax wax lagu miisana dadka ha ku xadina oo xaqooda ha ku duudsiiyina oo isdabamaris iyo musuq maasuq ha ku samaynina intaan idin arka adduunyadiinni khayr iyo nabad baad ku nooshihiin cadaab ilaahay oo idin hareerayood meel uga baxsan weydaan baan aakhariya adduunba idinka baqayaa in xaqa bini aadamka iyo xaqa rabbi oo lagu xadgudbo labadaba cadaab adduun iyo aakhare aan laga baxsan karin lagu mudanayuu u sheegay wayaa qowmi awfu lmikyaala waalmiisaan walaa tabkhasu nnaasa bilqisdi walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tacaw fi lardi mufsidiin wuxuu yidhi qoomka iyo tolkayow miisaanka iyo miisitaanka labadaba cadaalad ka sameeya oo saad adigu xaqaaga ugu qaadata dadka xaqooda uusi ha laba wajiilaynin laba miisaan iyo laba weel miisa samaysan intaad adigu ku qaadanaysay ka yar dadka ha u hoosgelin kiilooyinka iyo nuskiilada meeshaa wada waxaysan ninka isagu markuu soo qaadanaya dukaanleyda iyo bakhaarleyda ee isagu kiilooyinkii iska soo cabiraya kadibna kiilo kiiliya nuuskiilo u xiraya oo mid walba wax yar ka dhimaya intaasoo garaam ka dhimaya si hadhow hal kiili laba kiili iyo loorkii ay uga soo baxdo kuwa waa lala hadlayaa kuwii gaadleyda ahaana waa lala hadlayaa meelaha beeralayda ah dadka baadiyaha iyo xoolodhaqatada soomaalidu waxay ahaan jireen dadka beeralaydaa ah xilliga markay loo baahdo xooluhuna caanaha ay yareeyaan roobkiina dhulku ingego xaaladduna kululaato dadka beeralayda ah raashinka loo soo doonan jiray laba koob bay leeyihiin kuwa suuqa ee beeralayda ka gata ama miisaan wax kala duwan bay leeyihiin siyaabo kala duwanood adigu dareemaynin marka la miisaamayo mararka qaarkood markii miisaanka mid la saaro midna raashinka lagugu shubayo wax toosinayuu iska dhigayaayoo fartu hoosta kaga yarriixayaa dee miisaan hoosta laga soo yarriixay saylu kor yar kaca maaha marna koobada lagu miisayaa mid yar jilicsan laga dhigi marki inayna daadaadanin buu kaaga isaga dhigayaayoo dhinacyadu xoog uga yartoojinaya toojinayaa kuwo hoostaa laga soo garaacay oo laga soo yarahatuma kuwana markuu miisaya waa boobsiinayaayo tiraduu kugu khaldayaa ama waa laba koox fadhiyo midna waa kuu miisayaa waa kuu tirinayaa midna waxoogay markay socotuu kuu sheekaynoo ku mashquulinayaa koobadii afka lagu miisayay markaad dhinaca daydo baa dabadeeda lagu tirinayaa marka <laughs> dabadeedii buu shan lix toban shan iyo toban kaga dhigaya haddaad soo yarjeesatana afkuu gedinayaa imisaa lagu qaadsiiya marka siyaabo kala duwan nin meesha u fadhiya oy burcadii maawelinaysaa dadkee kolba wax u tilmaamaysa ina hareero fadhiyaan ilaahayna aan ka cabsanaynin miisaanna waa ku siri karaa weel wax lagu miisana waa ku siri karaa marka wuxuu yidhi owa yaa qowmi ow fi lmikyaala waalmiisaana bilqist miisaanka iyo miisitaanka cadaalad ku sameeya walaa tabkhasu nnaasa ashyaahu dadka waxyaabahoodiiyo xuquuqdooda waxa ka dhiminoo ha nuqsaaminina walaa tactw fi اlardi mufsidiina dhulkaana ha fasaadinina baqiyat اllaahi khayru lakum in kuntum muminiin waxaa idiin soo reebay ilaahay aad heshaan eed xaq heshaan baa khayr idiina haddaad ilaahay rumaysan tihiin wamaa ana calaykum bixafiid ani gaadhsiin baa lay amray iyo digniine ani kii idiin qorayo aakhare idinla xisaabtamaya miihi kuwa idiin qoroo buugga idiin haya buu ilaahay idiin soo diray waina calaykum laxaafidiina wakraaman kaatibiin fii suurati acraafna taasoo kaleetay ku dhoweyd markuu ka soo sheekeeyey ilaahay caabudidiisu kadib wuxuu yidhi fawfu lkayla wاlmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum muminiin fii suurati israa ilahi subxaana wa tacaala sidoo kale markii laga sheekeynaya dadka waxaa laga rabo in cadaaladaasi khayr badan tahay baa la inoo sheegay caaqibada iyo ciribta xoolahan aad xaqa ku yeelatay ee dadka xuquuqdooda iska ilaalisay iyagaa barako badan iyagay barakadii khayrka ku jirtaa waxaa la yidhi waa ufulkayla idaa kiltum wazinuu bilqistaasi اlmustaqiim wadalika dalika khayru waaxsanu ta'wiila miisaanka cadaalad ku oofiyo waxaad miisaysaan u buuxiya dadka xaqooda cadaaladna wax ku miisaama kaasaa khayr badan wa axsanu ta'wiilan ay caaqibatan ciribta dambana xoolo aan dembi aan kaa soo gaaraynin aakhara lagu cadaabaynin balaayadii xaaraanta la socotay kuu raacaynin adduunya aakharaba barako weeye kuwaasaa ka cirib wanaagsan wax xaaraanood yaroo dad ka boobtay ood ka khayaantay iska dabamarisay wax ka musuq maasuqday wax kastoo la miisaamo iyo wax kastoo la miiso wixii kale xuquuq waxa lagu cabirana min baabi alqiyaasi wey haddee wax cabir dheer la saara ay tahay maraa la cabiray dhulbaa la cabiray wax kalaa la cabiray waxa la miisayaa la cabirayaay ama cunno ha noqdo ama biyo ha noqdo ama alaab ha noqdo alaabtii wax badan baa hadda la miisaamaa wax badanna waxyaabana waa la miisaa saliidi baa la miisayaa hadba sida loo macaamilo weeye dadku wakhtiga iyo goobta la joogo qalab kasta iyo wax kastoo wax xuquuq lagu kala cabirto siday tahay ulaaliya halka waxaa laynoo sheegay marka aayaadku sidaasi inay khayr badan tahay aayaddanna waxay sheegtay haddii la samayn waayo bale iyo baas in laga qaada iyo cadaab sida aayaddani ay u sheegtay cadaab iyo bale in laga qaadayo balaayo laga qaadayo aayaadka horena kalena u tilmaameen yuu nabiguna adkeeyey sala allahu alayh ali wasalam fii xadiidi ibni cabbaasin wa xadiidi ibni cumar erayada cuquubaadka waxbay isdheeryihiin waxay leeyihiin labaduba khamsun bikhamsin shan dembi oo la galo shan cuquubo oo dunida ku degdegtay leeyihiin waxaa ka mid ah wamaa tafafu lkeyla waalmiisaana ilaa municu nabaat wa ukhiduu bisiniin haddii miisaanka iyo waxa la miisayo laysdaba mariyo dadka lagu xado dhulkuna wax ma soo saara wax soo saarka dhulka ee beeraha iyo dhirtana waa lagu ciqaabaa abaarna dabadaa loo geliyaa roob la-aan iyo abaar baa dabada loo geliyaa roobkii yimaadana wax nacfila ma soo saaro xadiidka ibni cumar wuxuu ku darayaa wa shiddaa alma'uunati wa jawra sulaani madax jaa'iriinahoo iyaga xuquuqdooda ku tuntana dushaa laga saari markaad saas samayso miskiinkii suuqa ka adeeganaya isdaba mariso sidaa wax ku boobto mid xaakima oo midka kore iyo midka hoosee degmada haysta iyo ka suuqa madaxda ka ah iyo kan booliska ah iyo ka dowladda hoose ah iyo ka jeelka joogaba iyaguna ku karbaasha oo ku dhiig miirateeya oo meel xun kaaga soo hadha oo naf iyo maalba aadan ka badbaadin baa dusha lagaa saaraya laba nolol adag oo qaali ah oo wax soo saarku yaradaa dusha lagaa saari wa shiddat alma'uunati laba arrimood bay tilmaamaysaa kow wixii la cuni lahaaye dhaqaalihii oo heristiisu adkaato iyo suuqii oo cirka isku shareera wixii aad heshay oo waxba goyn waaya guri kiradii kuuma gooyo cunno kuuma gooyo cabitaan kuuma gooyo noloshii waxbarasho kuuma gooyo noloshiina cirkay isku shareeri waxhelitaankiina wuu adkaani waxaasoo dhan maxaa sababay aayaadku soo ilaahay ma dhihin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa iyo walaa taxdaw fi lardi mufsidiin fasaadkii cuquubadana dhalanaysa markaasaa wax soo saarkii dhulkii waxa soo baxay baa yaraan roobkiibaa yaraan noloshiibaa cirka isku shareeri wixii la helayaa yaraan intii yaraydna dowlad aan dadka u naxaynin baa dusha lagaa saari intaasoo dhan maxaa sababay weylun halaaggii bay ka mid tahay weylun halaag iyo cadaab yaa lilmuطafifiina u sugnaaday halaaggaa adduunna waa mid aakharana waa mid waay soo darteed in layska ilaaliyo ayay mudan tahay weynun halaag baa marka lilmutafifiina kuwii nuqsaaminayey xaqa dadka wax ka xadayey wax kala shaxaadayey u sugnaaday aladiina kuwaasoo idagtaaluu hadday wax ka miisanayaan dadka miisaankiina waa lamid sida qaybta dambaan ka garannay cala annaasi dadka yastawfuuna xaqooda oofsanaya oo dhammaystiranaya waidaa kaaluuhum dadka hadday wax u miisayaan ow wasanuuhum ama ay u miisaamayaanna yuksiruuna wax kala dhibayey waxbaa la kala halsiibaya waxaan la mid noqon macnan bundadaha aada iibisay adaal xabba ka dhex saartay markaad bundad iibisay intaasa xabadna ka dhex saarto markaad intaas oo kartoona iibisay waxna ka dhex siibto waxaa tiradii iyo miisaankii waxaa la mid noqonaya tayadii haddaad kaga ciyaarto ood nuxurkii ka disho waxaa la mid noqonaya wixii saafi uga gaddo haddaad saliiddii wax kale ku dartay caanihiina biyo ku dartay malabkiina sonkor ku dartay oo waxaan jirin aad tiradii ugu buuxisay ama miisaankii ugu dhammaystirtay intaa haddaad ku samaysaay yuksiruunadii waadun soo geli taa nasan haddaadan u soo gelin macno iyo qiyaas ahaan bay u raaci alaa yadunnu ulaa'ika kuwaa miyaynan filaynin annahum iyaga mabcuuuuna in la soo saari doono liyowmin maalin cadiimin weyn yowma maalin ah yaquumu nnaasu dadku ay u istaagi doonaan lirabbi alcaalamiin markii rabbi loo istaaga qiyaamadana qof waliba dembigii qoraxdana waa la soo dhoweyn qof walbana dembiguu galay intuu la ekaa baa jirkiisu dhidid ka iman ninba meel bay u gaadhi marka maalinkaa marka la isu yeero yowma yadcu daaciya ay noqoto qoraxdana madaxa loo soo dhoweeyo kuleelkeedu dadka wuu dhibi walidaalika fii xadiidi bni cumara fi lbukhaariyi wa muslim wuxuu nabigu leeyahay yaquumu axaduhum fii rashcii ilaa ansaafi udunayh dhididkiisii buu qofku dhex istaagi doonaa ilaa dhagaha uu gaaro qof walba dembigii walidaalika riwaayaad kala faahfaahiyeenoo minhum qofu anqawyada u gaari baa jira qofna bawdiyuhu lawyuhu u gaari qof dhudhummada dhexdooda u gaari qof miskuhu u gaari qof garbuhu u gaari qofna wuxuu u gaari doonaa dhegihiisu u gaari doonaa wa minhum man yuljimuhu iljaaman sida faras la xakameeyey buu ilaa afkiyo u qaban doonaa qof iyo dembigii weeye intaasoo xuquuq iyo dembi haddaad gasho ood waxaa shaqiya dhaqan ka dhigata musuq maasuqii suuqa ood waxaa ku noolaato xaaraan cun iyo duca la aqbali maaye marka laga soo tago aakhare qiyaamada horta marka istaaggan la ys-xasuusinayo wuxuu xambaarsan yahay intuu dembigaagu yahay baad dhididi doontaa muddo dheerna waa la taagnaan doonaa maalinka miyaadan xasuusnayn qoraxdu dhowdahay dadku qaawan yahay rabbi la hor taagan yahay naartana la keenay qadarka dembigaagu uu dhan yahay inaad dhididi doonto intaasoo dada xuquuqdood markaad sidaa u musuq maasuqdo inteen leeg buu dhididkaa u gaari doonaa adduunyadiina khatar iyo halaag weeye aakhirana qiyaamadii halaag weeye wixii ka dambeeyana naar iyo cadaab weeye intaasoo dhani xuquuqda dadka iyo xoolahooda oo la khiyaano la musuq maasuqo la isdaba mariyo tiradii wax la dhimo tayadii wax la dhimo suuqii la fasaadiyo suuqyadii oo dhan ninba nin ku daydo midba midka kale markaad wax khalada samayso ilaan suuqu ma'wa shayaaiini waay shayaadiintu meeshay ka shaqaystaan waay shayaadiintii baa marka kaa adkaatay xataa haddaad muslin ahayd marka dambe qalbigaagu inuu daboolmo sidaa soo socotaa dhici karta kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabu marquum waylun yowmaidin lilmukadibiin aladiina yukadibuuna biyowmi اddiin wamaa yukadibu bihi ila kulu muctadin ahiim idaa تتلى calayhi aayaatuna qaala asaatiiru اlawaliin halkanna waa toddoba aayadood oo kale oo iyagana ka hadlaya maalintaa qiyaamada loo istaagi doono ciddii aan rumaysnin ciddii aan ku talagelin ciddii aan ilaahay uga baqini asalku gaal baa iska leh ciddii dhaqankiisa yeelatana waa looga baqaa halkii la mariyay in la mariyo ciqaabkiisii qaybu ka gaadho marka haddaba ciqaabka sugaya dadka aan qiyaamada rumaynin ilaahay hor istaaggiisana aan ku talagelin dadkaasaa laga sheekaynayaa kallaa haddaayaan sidaas maaha inaad isaga dhaqanto sidaan qof rabbi hor istaagaynin inaad xoolihii dadka iskaga xadgudubto sida adigoo aan laguba soo saari doonin inay xisaabiba kaa dambayni kalaa ha ka daayaan sidaas inna kitaaba alfujaari dadka faajiriinta ee gaalada ee dembiga badan kitaabkoodu la fii sijiinin meel sijiin la yidhaahdu ku qoran yahay oo ku yaal wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa sijiinun sijiin waxa uu yahay adu maxaad ka garan oo ka taqaan haddaanan annagu kuu sheegin wuxuu yahay kitaabun waa kitaab marquumun si fiican loo qorayoo cadcad si aan mugdi ku jirin waxna is hoosgelaynin midna mid ku qaldamaynin si fiican loo qoray waay weylun cadaab baana yowmaidin maalintaas lilmukadibiina kuwa beeninaya u sugnaaday waa maalintaa rabbi loo istaagi doono alladiina kuwaasoo yukadibuuna beeniya biyowmiddiini maalinta jazaha iyo xisaabtanka wamaa yukadibu ma beeniyo bihi maalinkaas ilaa kullu muctadin mid xad gudub badan maahane ahiimin oo dembi badan idaa tutlaa haddii lagu akhriyo calayhi korkiisa aayaatunaa aayaadkayaga haddii lagu dul akhriyo ilaahay soo dejiyey qaala wuxuu yidhaahdaa bedelkuu rumayn lahaa ee ka baqi lahaa ee ku talageli lahaa wuxuu yidhaahdaa asaatiiru alwaliina huhaadii kuwii hore waay sheeka beenaadkii iyo huhaadii dadkii hore soo kala guurin jireen iyo ku tidhi kutaantii aan sal iyo raad toona lahayne sheeka baralaydii waay saasuu yidhaahdaa waxaan waa la sheegaa waa sheeka baralay waa ku tidhi waa beentii dadkii hore laga soo kala dhexli jiray maaweelo aan sal lahayn weeye huhaa la kala dhexlay waay erayga si aad u tiraahdaba isku hal bay tegaysaa saasuu ku jawaabaa aayaadka ilaahayna mar qaato aakharana mar rumaysno dhaqankaa ninkaasaa iska leh aakhare laakiin kitaabkiisuu fii sijiin fujaarta halkan waxaa loo jeedaa bimacna alkufaari suuratu cabas baan ku soo marnay ulaa'ika hum lkafaratu alfajara suuratu cabas miyah mise waa mudair mudairna maxay ahayd aayad u eg baa jirta mudair iyo mid ahayd garan maayo marka fujaarta halkan bimacna alkufaar baa loo jeedaa qofaan kaafir ahayn oo muslim oo dembi badan fujuur waa lagu tilmaami karaa laakiin faajirnimadaa darajaada ta gaalku gaalnimadaa wadatay waa tan ugu weyn waa gaalo dembi badan kitaabkii laga qoray ee acmaashooda lagu qoray ee suurat linfiaar aan ku soo marnay waina calaykum laxaafidiina waa laydiin qoray la yidhi lafii sijiinin meel sijiin la yidhaahduu yaallaa meesha sijiin la yidhaahda qur-aanka intan tilmaanta lagaga bixiyey wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa sijiinun kitaabun weeye marquumun si fiicanoo cad loo qoray hadduu nambar lahaa waa loo yeelay hadduu si kala dhigdhigan u qornaa waa loo kala dhigdhigay wax iskuma khaldamayaan waxna ismile isma moodjina isma hoosgelayaan wey nabigu faahfaahin intaa ka dheer buu ka bixiyey sala allahu calayh ali wasalam ciliyiinka inoo soo socda iyo sijiinkan hadda aan joognaba fii xadiidi ilbaraa ibni caazib radia allahu canhu wa cinda alimaami axmed watirmidiy walxaakim iyo kayrkoodba ee markii qofka nafta laga qaada ka hadlayey sijiinka markuu ka hadlaya nafta gaalka marka la qaadayo iyadoo qarmuunoo shiiraysa baa la leeyahay baa la qaadayaa kor baa samada lala aadayaa markaasaa samada marka la gaalaa la leeyahay ka fura waxaa la leeyahay ayo waa hebel magacii ugu xumaaye ugu nacbaaye uu lahaa baa loogu yeerayaa albaabada jannaa samada samada adduunkan in loo fura waa loo diidayaa lama furayo celiyaa la yidhi markaasuu nabigu wuxuu akhriyey laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i samada albaabadooda loo furi maayo kadib buu ilaahay la hadlayo kutubu kitaaba cabdii fii sijiin kitaabka addoonkayga fi lardi sufla dhulka ugu hooseeya toddobada dhulkan ugu hooseeya sijiinka yaalla halkaa laga soo diiwaangeliyo kadib baa lasoo soo tuurayaa inay say u diiwulaanwilaysa usii gadgadoomaysa ay dhulka toddobaad tagto halkii baa laga soo diiwaangelin kadib baa laleeyahay ku celiya dhulka koobaad kor kor u celiya oo halkii naftii jirka uu yiilay ha lagu celiyo waxaan u ballanqaaday inaan iyada ka abuuray iyadana ku celin doono iyadana ka soo saari doone si halkaa looga soo saaraa lagu soo celin sijiinku waa arlada toddobaad diiwaan yaalloo meel ciriiriya ku jira wa diiwaanka kitaabu marquumun la yidhi lafii sijiinin laleeyahay dhulka toddobaad buu yaallaa dhulka toddobaadee xaggee ku yaallaa bartamaha halka bartamaha ah ama xudunta dhulka waayo xuduntaa dhulku inta aad sii socoto ilaa aad ka gaarto hoos baad u socotaa markaa kadib dhinacaad u dhaqaaqdaba kor baad u socotaa waayo waxaa wareegsanay yaallaaye haddaad xaggan ka joogtana xuduntu waa bartamaha ka xagga ka joogana bartamaha waa xuduunta isaguna kor buu ka jiraa samaduna sidaasay uga koraysaa dhinac waliba dhinac waliba dhulka kala wareegtaay cirka uu kaa koreeya markaad joogto marka korayntu waxaad tidhaahdaa waa nisbi xadiidka ibni cabaas ee fii sunani tirmidi culammada isku hayeenee qaarkood taxsiiniyeen baa arintaa tilmaamaya low anna axadakum adlaa bixablin ila alardi suflaa lahabata cala allah xarig haddii dhulku u hooseeya aad ku sii dayso oo lagaba soo qaada inuu dhaafo ilaahay kor buu jiraa iyo carshigu ka sarreeyayo xaggaa korunbuu sii aadi lahaa way mase dhici karta dee halkaa santarka ah ama xuduntaa waxhoos uma dhaafaan meeshii ugu hoosaysay waay halkaasaa la geynayaa xudunta dhulka ugu hoosaysa dhulka toddobaada halkaasaa laga soo diiwaangelin halka cilliyiinku arki doonno inuu toddobada sama ka sarreeyo saasaa loo kala koraynayaa kadib ilaahay wuxuu yidhi kuwaasi wafaweyluyo weylu yowmaidin lilmukadibiina weylun cadaab baa yowmaidin maalintaas lilmukadibiina kuwa beeninaya u sugnaatay aladiina kuwaasoo yukadibuuna beeniya biyowmiddiini maalinta jaza wamaa yukadibu bihi ma beeniyo ilaa kullu muctadin qof kastaoo xadgudbay ahiimin dembi badan maahane qof kasta oo xadgudbay oo dembi badan xadgudub badan iyo dembi badan sameeyey unbaa qiyaamada beeniya kufrigu waa halkii ugu dambeysay dembi la gala deh dembiga aadamaha laga galiya ka yaryarkiihi halkuu ku dhammaado waa kufriba ugu weyn qofka unbaana beeniya kuwa maxaa lagu yaqaanaa beenintoodu haddii aayaad lagu akhriyo oo xujo lagu oogo oo xujo kasta loo keeno ilaahay qudradiisa iyo cilmigiisa la tuso wuxuu ku jawaabaayo kala dhexlaan asaatiiru alawaliina waay kuwii hore beentoodii iyo sheeko beenaadkoodii iyo turuufahoodii waayaanbuu ku leehay sidaa inay yidhaahdaan ay caado u tahay qur-aanka meelo badan baa lagu sheegay xataa idaa jaa-uuka yujaadiluunaka yaquulu ladiina kafaruu in haadaa ilaa asaatiiru lawaliin hadday kuu yimaadaan iyagoo kula doodaya gaaladu waxay ku dhihi doonaan kani waa unbaantii dadkii hore fii suurati alancaam beentii dadkii hore wa sheegi jire weligeed beenta waa la sheegaa waidaa tutla calayhim aayaatuna qaaluu qad samicnaa low nashaau lnaqulnaa mila haada in haada ilaa asaatiiru lwaliin haddii aayaadka lagu dul akriyo waxay ku leeyihiin horaanu maa waanu maqalay annaguba haddaan rabno tan oo kale waa samayn karnaa waa un beentii dadka hore laga soo guurin jiray waxay ku darayaan weliba ilaxuu sheegay nabiga waxay ku daraan macallimiin aan la arag oon la arkin oon la aqoon buu leeyahayoo waxaanuu noo sheegaya subaxiyo galab buu cashir soo qaataa wa qaaluu asaatiiru lwaliina ktatamaha fa tumlaa calayhi bukratan wa asiila subax iyo galabba cashir baa loo soo meeriyaa wuu soo qortaa intuu soo xafidu annaga nooga dhigaa nugu dul akhriyaan warkay ma iska celisaan idinkaba soo qorataan marka waa dhaqan ay leeyihiin mar walba sidaasoo kale inay dhahaan baa ilaahay qur-aanku inugu barayaa marka waa caado ay lahaan jireen ilahi wuxuu yihi kalaa bal raana calىa quluubihim maa kaanuu yagsibuun kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun uma inahum lasaalu ljaxiim uma yuqaalu hada aladii kuntum bihi tukadibuun aayadda afariyo tobnaad kalaa sidaas maaha ha joogaan asaatiiru lwaliin qur-aanku maaha xujo dadku garaysan waayaanna maaha bal raana waxaa ka qaalib noqday oo daboolay oo qariyey ama daxaleeyey calaa quluubihim quluubtooda maa kaanuu waxay ahaayeen yagsibuuna kuwa sameeya waxay kasbanayeen dembigii iyo beenintii yaa qalbigooda daboolay saa darteed qalbigooda khayr iyo wanaag ma galo xujada ma fahmaan mana aha wax ilaahay keliya yidhiye iyagaa qirsan qalbigooda inuu daboolan yahay saa darteed qalbigooda waa la daboolay maxaa loo daboolay dembigay galeen dartii baa loo daboolay in quluubta la daboolo oy gaarto heeraan khayrba gelin dembi sababtiina loo daboolo kitaabka iyo sunnadu intaba waa inoo sheegeen amaa kitaabka ilahi subxana wa tacaala aad bay ugu badan yihiin aayadaha tilmaamaya ilahi wuxuu leey kadalika yaطbacu اllaahu calaa kulli qalbi mutakabirin jabbaar qof kastoo isla weyn kibirku waa dembi weyn jabbaarin dadka dulmi badan ilaahay qalbigiisu waa daboolaa markuu kibir badan yahay kibirku wuxuu gaarsiin cidnana inuusan wax ka dhegaysan dulmiga badanna waa dembi badan nin dembi badan oo kibir badan oo dhan ilaahay qalbigiisa waa daboolaa asbaabta lagu daboolo kibirkaa ka mida dulmiga badan baa ka mida qalbigu asbaabti waa dunuubtii bimaa kaanuu yagsibuuna kasabkaa la sheegaya dulmiga iyo kibirka badan baa ka mida waxaa kaloo ka mida ilah yidhi dalika biannahum aamanuu uma kafaruu faubica calىa quluubihim fahum laa yafqahuun waxba ma fahmaan ma gala qalbigoodu waxa loo sheegay waayo iyagoo rumeeyey bay haddana gaalnimo ku laabteen gaalnimada riddada ah baana ka xun tii hore asalka ahayd gaalnimo sii weynaatay oo laban laabantay waay marka ilahi subxana wa tala wuxuu hi walam yahdi liladiina yariuuna alarda min bacdi ahliha an low nashaau asabnaahum bidunuubihim wanaطbacu calىa quluubihim fahum laa yasmacuun miyaynan u caddaanin dadka dhaxlay dhulka ee ummadii hore kagadaashood yimid haddaan doonno iyagana dembigay galeen inaan u halaagi lahayn qalbigoodana u dabooli lahayn oo kadib kuwaan waxba maqlin ay noqon lahaayeen haddaba dembigii la galay baasaa la isugu samaynaya dembiga waxaa ka mid a munaafiqnimada oo qur-aanku sheegay dunuubta qalbiga loo daboolay inay ka mid tahay raduu bian yakuunuu maca alkhawaalifi munaafiqiintii aswatu tabuu ka haray markii laga sheekeynayay raduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu maca alkhawaalifi maxaa ku xiga wa calaa quluubihim fahum laa yafqahuun qalbigoodaa la daboolaya waxaa ka mida qofku inay adduunyadu wax walba kala qiimo badnaato oosan aakhare xisaabtaba ku darsanin adduunye uu wixiisoo dhan ku ururiyo dalika biannahu mustaxabu alxayaata adunyaa cala alaakhira wa ana allaha ulaaika aladiina abaca allahu calaa quluubihim wa samcihim wa absaarihim wa ulaaika hum sababaha qalbiga loo dabooloo dhan markii kuwaa laga sheekeeyey nabiguna waa ka hadlay sal ly slam in arrintaasi gaalka aynan khaas ku ahayn oo mu'miniinta laftooduna ay ku dhici karto fii xadiii abi hurayra nabigu wuxuu leeyay ina alcabda riwaayadka qaarkood ina alcabda almumina idaa akhطa'a khaii'atan gaf hadduu galo nukita fii qalbihi nuktatun sawda madow baa la saarayaa qalbigiisa hadduu towbad keeno oo ilaahay dembi dhaaf weydiistana wuu nadiifsamayaa hadduu towbad keeni waayo oo sii wadana way sii ziyaadaysaa ilaa uu qalbigu madoobaado fadalika araanu ladii dakarahu اllahu kalaa bal raanadan la sheegay dembigaa sidaa u weynaanaya ee yar yar daboolaya wey marada hadday wasakh ku duusho ood ka dhaqdana nadiif bay noqotaa hadday wasakhdii ku socotana midabkeedu dhan way dabooshaa soo ma mararka qaarkood mid adagoon fuqin bay noqotaa sidaa waya quluubta wa fii xadiidi xudayfatana waa kii tucradu اlfitanu cala اlquluubi kalxasiiri cuudan cuudan fitanka adduunka saa u dhacayaay kolba quluubtay soo maraysaa sidii qori qori hadba qori baa soo maraya qalbigii cabbana wuu madoobaanayaa qalbigii diidana cabdiin nadiifuu noqonayaa ilaa quluubtu laba ay noqoto qalbi cad oo nadiifoyna fitan dhibaynin iyo qalbi madow oy dunuubtii iyo fitankuu cabaya iyo khaladkii daboolay oo noqonaya kalkuusi mujakhiyan koob la foorariyey laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran xunna ma yaqaano ma xumaysto wax wanaagsanna ma yaqaanoo wax wanaagsan iyo wanaaggiina garan maayo halkaasuu gaari karaa dabcan isagoo muslima bay intaasoo dhan ku dhici kartaa hal su-aal baa halkaa inoo dhiman marka qofkii sidaa ay ku dhacdo qalbigiisa la daboola ee muslimka ah iyo kan gaalka ee qalbigiisu la daboole ma isku baa maya khatmiga iyo dabcigu waa laba qaybood kulli iyo jusi mid kulli baa loo daboolaya gaalku khaas ku yahay ka muslimkaana waa jusi oo qayb weeye inta iimaankii baaqiya laakiin waxaa dhici karta dunuubta qalbiga dabooshay inay islaamnimadii sabab ugu noqoto inuu ka baxo kuwii xoolaha reebay ee fii suurati towba lagaga sheekeeyey wa minhum man caahada allah lain aataanaa min fadlihi lanasadaqana walanakuunana min asaalixiin falama aataahum min fadlihi bakiluu bihi watawallow wahum mucriduun faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownahu bima ahlafu llaha maa wacadu dembigay galeen ay ballantii ka baxeen munaafiqnimo qalbigooda gashay ilaaha ila ilaahay la kulmaan bay dhexhashiisa dunuubtu hadday badato khaatumo xun bay ku dhexashiin kartaa iyo gaalnimo sabab bay kugu noqon kartaa su-aal kale waa la isweydiin karaayo haddii qalbigiisa la daboolo ilaahay inuu ka toobad aqbalo ma dhici kartaa qofkiisa la daboolay haa laakiin ma badna way dhici kartaa ma badna haddaad tidhahda ma daliilu maxaa u daliila fahum laa yafqahuuna la yidhi waxaan ku dhihi qowla qaala tacaala bal abaca allaahu calayha bikufrihim falaa yuminuuna ilaa qaliila ilaahay baa qalbigooda gaalnimadii daboolay ma rumeeyaan in yar maahane haddaba in yar baa dhacda in laga toobad aqbalo waxaa ku dhow aayaddaasi suura nisa wey fii suurati baqara waxaa ku dhow wa qaaluu quluubunaa gulfun bal lacanahum allaahu bikufrihim falaa yuminuuna ilaa qaliilan in yar baa laga soo reebay way dhici kartaa ilaahay biraxmati inuu ka toobad aqbalo sida qof cadaab iyo naar mutay inuu cafiyay u dhici karto qofuu qalbigiisa daboolay haddana inuu ka toobad aqbalay way dhici kartaa cumuumka qur-aanka qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaahina waa xogaynaysaa laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegaya xataa khatmi iyo abci haddii la gaaro inay yar tahay qofka in dibay naxariiska haleesho kalla ha ka joogaan beeninta qiyaamada innahum iyagu can rabbihim rabbigood yowmaidin maalintaas lamaxjuubuuna waa laga qarinayaa uma innahum iyagu la saaru ljaxiimi jaxiimay ku gubanayaan uma yuqaalu waxaa lagu dhihi doonaa haadaa jaxiimadan aad ku gubateen ku jirtaan alladii waa cadaabkii kuntum aad ahaydeen tukadibuuna bihi kuwa beeniya cadaabkaad ma jira iyo asaaiirulawaliin iyo been waye iyo noo soo dedejiya ilaahu hadduu run yahay nageli iyo aad dhihi jirteen waa ka so ilaahu noo dedeji maydaan dhihi jirna hadday maxamed runtii tahay waxaa leeyahay waa kan aad ku jirtaan waid qaaluu llaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika maxay dhaheen faamdir calayna xijaarata min asamaai awitina waa ka waad haysaa ma la dhihi doonaa kaad ilaahu noo dedeji lahaydeen ama nege ama waa been lahaydeen waa kan in cadaabkaa la dhihi doono dadkaa gaaladihii markay galaan waa kii aad beenin jirteen qur-aanka aad bay ugu soo noqnoqotay yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacan haadihi annaaru alatii kuntum biha tukadibuun afa sixrun am antum laa tubsiruun islowhaa fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaءun calaykum inamaa tujzawna waxaad samaydayseen baa ama sabrhaa islowhaa ku gubta baa layidhi lasaaluljaxiimida oo kaleeto waay fasbiru ow laa tasbiru ama adkaysta ama adkaysanina cabaad iyo aamus waa isuukiin mid inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun markayna waxaan soo martay qur-aanka waxaa ku jirta wanaquulu liladiina dalamuu duuquu cadaab annaari alatii kuntum biha tukadibuun ama cadaab annaari aladii kuntum bihi tukadibuun waa laba suura laba aydood mar inaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun marka cadaabkii in la dhihi doono aayaddan dambe uma yuqaalu waxaa lagu dhihi doonaa haadaa cadaabkan aad gasheen alladii weeye kuntum bihi aad ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniye aayaadka saasaa loogu soo celceliyey ama aayaddan hore inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun dadku waa saddex mumin khaalis ah iyo kaafir muclin oo caddaystay iyo munaafiq laba wajiilah korka muslim hooska gaal waay munaafiq mid kor iyo hoosba gaal ahaa iyo mid kor iyo hoosba muslim ahaa iyo mid laba dublo ahaa sharunaasi dulwajeyni soo maa korkana muslimka ahaa hoostana gaalka ahaa waa munaafiqi gaaladii ilaahay halkan wuxuu ku sheegay rabbigood arki maayaan maalintaas halkaa waxaad ka garatay ilaahay qiyaamada wuu iman doonaa dadkana wuu kala xisaabi doonaa wuuna la hadli doonaa isagoo xisaabinaya laakiin yaa arki doona gaalku ma arki doono halkaa waxaa laga fahmay mu'miniintu way arkayaan halkaa laga fahmay maalinta qiyaamada mu'miniintu rabbi inay arki doonaan nabigaa faahfaahiyey sala allahu alayh alay wasalam fi sahiih bukhaariyi wa muslim can abi hurayrata wa abi saciidin alkhudri labadaba maalinta qiyaamada inay rabbi muminiintu arkayaan nabigaa la weydiiyey hal naraa rabbanaa yowma alqiyaamati qiyaamada rabbi ma arki doonaa markaasuu wuxuu ku yidhi dayax afar iyo toban jooga oon daruur ka sokaynin miyaad ka shakinaysaan aragtidiisa markaad aragtaan maya riwaayadka qaarkood ma isciliiyeysaan bal arkay iga durug mise mid qof walba meeshuu joogu ka arkaya magciis magaciisna qof walba arki doonaan mise laba jeer bay arki riwaayadka qaarkood laba jeer bay tilmaamayaan laba jeer inay arkayaan bay tilmaamayaan qaarna waxaad moodaa daahirkoodu hal mar in la arkayo waxaa soo hartay aragtida rabbi muminiintu arkayaan iyo wixii la xiriira de aayaadka tooska u sheegay bay faahfaahintoodu noqoto ama fii suurati yunis liladiina axsanu اlxusna wa ziyaada ziyaadadaasoo rabbi aragtidiisa ah ama suuratu اlqiyaama wujuuhiyi wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadiratun waay oo rabbi waa la arkayaa jannadu saddex nicmay ahluljannuu heli doonaan midda la faahfaahiyooo jannadan ah iyo naciimkeeda mid darajo ka sarraysaa jirta oo ridaha ilaahaya ah. oo ridwaanu min allaahi akbar wax ka sii sarreeyo ilaahay aragtidiisa ah faahfaahinteeda waa meeshaas su-aasha laakiin dhiman waxaa weeye kii laba dublaha ahaa rabbi ma arkayaan munaafiqiintu jannada rabbi waa lagu arki doonaa aragti kale wey munaafiq kuma jiroo dee jannaba ma gelayo laakiin qiyaamada marka la joogo munaafiqu marka hore ee la kala baxayo muslim muminiintu ku tirsan yahay xadiidka abi saciid iyo abu hurayre abu hurayre khaasatan wuxuu leeyahay qiyaamada waxaa la dhihi doonaa litattabic kullu ummatin maa kaanat tacbud ummad kasta waxay raa caabudi jirtay ha raacdo qole cusayr baa loo soo suuraynayaa way dareerayaan qole ciisaa loo soo suuraynayaayo way dareerayaan qolii maroodi caabudi jirtay maroodi baa horkici kuwii jiirka caabudi jiray jiir baa horkici soo arag macbadulfiraan mayd arag bal macbadulfiraan gogol garaaya dhowr kunoo la barakaysanayo rootiga meeshay ka taabteen laga goosanaya haddaa aragtiyabaadhiban caqligiis rofesoraraa jiir caabudaya waxaa idhi wax kale hadduu caabuda maxaa ka dhece lahaa waxaan haddana caabudo haddana jiir caabud soo mid kale kama dara kadib waxaa soo harayuu leeyahay wa tabqaa haadihi اlummatu fiihaa munaafiquha ummaddan munaafiqiinteedii ku jirtaa soo haraysa rabbi baa u imanaya suuradii ay ku yaqiineen midaan ahayn buu ugu imanaya markaasu wuxuu leeyahay maxaad kusaa fadhiyaan meesha baa laleeyahay rabbi baan sugaynaa waa ay kanuu leeyahay ilaahay baan kaa magangelaynaa bay leeyihiin kadib waa haddana ugu imanayaa suuradii ay ku yaqiineen markaasay leeyihiin anta rabbuna munaafiqiintii markaa fiiha munaafiquuhaa si loo yiri lagama saarin xadiidka laba riwaayaadkaas laba labadaba dhowr arrimoodba waa laga gartay suuro ugu imanayaa ay tii ay ku yaqiineen aan ahayn oo taa ay ku yaqiineen ma mar horay arkeen riwaayaadka qaarkood baa waxay leeyihiin tii ay ku arkeen aan ahayn halka waxaa laga garan karaa mar horay arkeen oo markan kala dareera aan leeyahan ahayn markan labaadee uu rabbi u yimid suuro kaleu isugu isaga soo dhigay ilaahay bay ka magan galeen oo ilaahay oo u yimid oo ilaahay ay ka ay ka magangelayaan ka waran dhib ma laha kuma ducaysan nacuudu bika minka ilaahu adaan ku magan gelaya adaanaan kaaga maganahay adigaa dadka cadaabo oo ciqaabo ciqaabkaagaan carar ka ah raxmadaadaanan ku weydiisanayaa adigaan magan ku ahay adigaanan kaa magan galay haddaaba lagu ducaysta adkaarta ka mid tahay marka mushkilad ma laha taasina dhib ma laho ishkaalka dad baa keenaya ma laha marka la yidhaahdo mise riwaayadka qaarkood baa yidhi ay u sheegay ay ku garanayeen midaan ahayn buu ugu yimid calaamaddaasi talow maxay ahayd ma waxaa jirta calaamad waxyiga kitaabka iyo sunnadu ay sheegeen oo qiyaamadaa markii la arka rabbi lagu garto haa yowma yukshafu can saaqin waa xadiikii saxiixa waa ka yagshifu rabbunaa can saaqi fayasjudu lahu kullu muminin wa mumina way u sujuudayaan calaamaddii munaafiqiintiibaa ma sujuudi waayo dhabarkoodu laf hal laf buu noqon meel kala baxdo oo roobkor aan lahayn yowma yugshafu can saaqin maxaa ka dambeeya yudcowna ila sujuudi falaa yastaiicuun munaafiqiinti waayo dhabarku laf kala baxbaxaysu lafoo rosadaaye hal lafoo tiir ahaan isku taallo aan meel lafa lahayn kala baxaya ma foorsan karaa falaa yastaiicuuna waay khaashicatan absaaruhum taraqhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun calaamadaana culumaa ku fasirtoo mar horeo aragti ma jire calaamad baa laga hadlayaa yiri aragti ama waa mar labaad ama calaamadaa weye haddaba munaafiqiintu dadkii way ku dhex jiraan rabbi arkaya can rabbihim lamaxjubuuna ma gaalka caddaystay bay gaar ku tahay sida ibnu khuseymiya rag ay qabaan sida jamhuurtu ay qabaan munaafiqiintu way soo gelayaane dadkay la joogaan baa la yidhi ee way arkayaan xadiidkuma dhihin iyagu marka iyagoo xataa mu'miniinta ku dhex jiray maxjuubuuna yihiin saasay jamhuurta ahlilcilmigu badan yihiin kalaa ha ka daayaan inahum iyagu carab gaaladu can rabbihim rabbigood lamaxjuubuuna waa laga xijaabo waa laga qariyey kii caddaystay iyo kii munaafiqa ahaaba xataa munaafiqa mu'miniinta ku dhex jiray isagu indhihiisa waa laga qariyey ilaahay baana indhaha dadka qofkuu doonana tusa wuxuu doonana ka qariya adduunkuba waa sidaas iyadoo la isdhex joogo ba ciddii la doono khalqigiisa la tusaa ciddii la doonana laga qariyaa soo sidaas maaha soo lama dhihin dameerku markuu ciyo shaydaan buu arkay agtaaduu taagan yahay wuu arkaa adiguuse ma aragtid ma digaaggu markuu ciyana malag buu arkay digaagga agtaada ciyaya malaguu arka aduu ma aragtid waxaa la yidhi jinku waraabaha wuu arkaa waraabuhu jinka wuu arkaayo wuu ka cararaa laakiin adigu ma aragtid ilaahay awooddiisa labadan wada socoto isla taagan midna inuu tusa midna uunan tusin de waa awoodaa suu doonu yeelaa laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluuna waay calaa kulli shayin qadiirin waay in munaafiqiintaoo safkii dhex tuban inay dhex tubnaadaan keliya ma ahee marka la dareero ee la yidhaahda jannada ha la aado ee nuurka muuminiintu u baxee horena way raacayaan meel dhexda ah marka la marayo buu ka damayaa iyaga soo qur-aanka saan uguma sheegin waxaa la dhihi doonaa qiila irjicuu wara'akum faltabisuu nuuran faduriba baynahum bisuurin lahu lahu baabun baainuhu fiihi araxmatu wadaahiruhu min qibali lcadaab halkaa munaafiqiinta meesha lagu reebay waay halka dhexda ku harhayaan marka dhinaca rabbi uma inahum iyagu kadib la saaruu lijaxiimi jaxiimay ku gubanayaan uma yuqaalu waxaa la dhihi doonaa haadaa jaxiimadan aad ku gubateen aad ku basbeelaysaan alladii waa cadaabkii kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya beenintiinni abaalkeedii waa kana dhadhamiya ta allah inaga badbaadiyo iimaanka iyo rumaynta allah nagu simo halkaasaan ku dayraynaa in sha allahu tacala habeen dambe iyo cashirka suuradda inta ka dhiman subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka